رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب الجهاد jihaadkii ayuu kitaab u yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waqaatilu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaa fatan idinkoo wada dhan kamaa yuqaatiluunakum say idinkula dagaalamaan oo kale fatan ayagoo wada jira waclamuu ogaada ana allaha ilaahayna maca almuttaqiina dadka muttaqiinta isjiree dhowrsada inuu micigooda yahay wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi kutiba waa la qoray calaykum korkiina alqitaalu dar iyo dagaal ayaa lagu qoray wahwa asagoo kurhun dhib lakum adinka idinku ah wa casaa waxaa la arkaa oo xaqiiqa an takrahu inaad karahsataan shay-an shay oo aada nacdaan wahwa kaasoo khayru lakum khayr idiin leh idinka wa casaa waxaa la arkaa oo xaqiiqaa an tuxibuu shay-an inaad shay jeclaysataan inaad wax jeclaataan ayaa suuragal ah wahwa sharu lakum sharna uu idin yahay wallaahu yaclamu ilaahay wuu og yahay wa antum adinkuna laa taclamuuna ma ogidiin wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi infiruu baxa khifaafan idinkoo fudud wa fiqaalan iyo idinkoo culusba wajaahiduu dagaalama amwaalikum maalaalkiiniyo wa anfusikum nafafyaalkiinaba fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kula dagaalama wa qaala tacaala ina allaha alle ishtara waa iibsanayaa min almu'miniina mu'miniinta wuxuu ka gadanayaa anfusahum nafafyaalkoodii wa amwaalahum maalalkooda bianna lahum inay leeyihiin darteed aljannatu janno biana lahum inay leeyihiin aljannata jannada yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan fayaqtuluuna wayuqtaluuna way dilayaan ayagana waa la dilayaan wacdan waa ballanqaadkii yaboh calayhi alla korkiisa ahaaday xaqan oo dhab ah fi tawraati towraad ku sugnaa walinjiili iyo injiil iyo waalqur'aani qur'aankada waman keedaa oofaa oofinahaya bicahdihi ballantiisa oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatee faastabshiruu bishaaraysta bibaycikum beeciina ku bishaaraysta alladii kaasoo baayactum bihi aad la baayactanteen wadaalika arrintaa huwa alfawsu waa liibaan alcadiimu ee markaa weyn wa qaala ilaaha sareeye wuxuu yidhi laa yastawi ma-eka alqaaciduuna kuwa fariistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah oo hayru ulidarari kuwa aan cudurdaarka lahayn ahayn macnaha kuwa cudurdaarka leh kayrkood ah gayru ulidarari kuwa dararka u saaxiibkana aan ahayn iyo walmujaahiduun kuwa dagaalamaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalihim maalalkoodii wa anfusihim nafafyaalkooda kula dagaalamaya fadala allaahu ilaahay wuu fadli siiyey almujaahidiin kuwa mujaahidiintee dagaalamaya biamwaalihim iyo wa anfusihim cala alqaacidiina kuwa fadhiistay korkooda darajatan darajo wa kullan ku kastoo qaacidka iyo ka kale ka mid ahba wacada allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay alxusnaa wanaag wa fadala allaahu ilaahay wuxuu fadli siiyey almujaahidiina kuwa mujaahidiintee dagaalamaya cala alqaacidiina kuwa fadhiistay dushooda ajran cadiiman ajir weyn darajaatan darajooyin oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa maqfiratan dembi wa raxmatan iyo naxariis wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday kafuuran alla dhaafid badan raxiiman haddana naxariis badan wa qaala tacaala ilaaha subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyayow hal adullukum ma idin tusiyaa calaa tijaaratin tijaare iyo ganacsi tunjiikum idinka badbaadisoo idinka korisaa min cadaabin aliimi cadaabka aliimkee xanuunka badan tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billaahi ilaahi iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa watujaahiduun waa diriiraysaan fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalikum maalalkiinii wa anfusikum nafafyaalkiinaba daalikum khayru lakum kiinaasaa idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og yakfir lakum wuxuu idin dhaafayaa dunuubakum dembiyaalkiina wayudkhilkum wuxuu idin gelinayaa jannaatin jannooyin oo tajari ay soconaysay dareeraysa min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabayaalo iyo wamasaakina tayibatan guryo fiicfiican oo tiib ah oo fii jannaati cadni midaadida jannadeeda ah daalika arrintaa alfawsu waa liibaan alcadiimu oo weyn wa ukhraa tukaana alla wuu idin siinayaa oo tuxibbuunaha aad jeceshihiin waa maxay nasrun waa gargaar oo min allaahi ilaa xaggiisa ka ahaaday wa fatxun qariibun iyo furasho dhow wabashir ilmu'miniina mu'miniintana u bishaarey waalaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kafiiratun mashhuura aada bay u fara badan yihiin waana caam wa ama alaxaadiidu axaadiidta oo fii fadli ljihaad ka hadlana fa akharu waxay ka badan yihiin min an tuxsara in la soo ururiyo in laysku keeno oo lasoo xasriyo fa min dalika waxaa ka mid ah wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri su-ila waxaa la su-aalay rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ayu lacmaali afdal camalkee u fadli badan ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam camal la qabta kee u fadli badan ayaa rasuulka la weydiiyey yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ayuu yidhi saxaabigii ayu lacmaali camaladakeedaa afdal u fadli badan qaala rasuulku wuxuu yidhi iimaanu billaahi ilaahay oo la rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa qiila waxaa loo yiri uma maada kadib maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo lagu dagaalama qiila waxaa loo yiri uma maada kadibna maxaa ku xiga qaala rasuulku wuxuu yidhi xajun mabruur xaj lagu baarini ma falo xajka mabruurkana waan soo tilmaanayo waa xajka jasihiisii abaalkiisa jannada alla uu ka dhigo aan rafad iyo xumaan lagu samay muttafaqun calayh wacan ibni mascuudin qaala qultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulkii ilaahayow ayulcamali axabu ila allaahi tacaala camalkee loogu jecel yahay ilaahay xaggiisa qaala wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha salaadoo xilligeedii wakhtigeeda lala beegsadoo lagu tukado qultu uma ayu maxaa ku xiga uma ay maxaa ku xiga ayaan weydiiyey buu yiri qultu waxaan iri uma ayu qaala biru lwaalidayni hooyo iyo aabboo ree baarinimo noqdo qulta uma ayu kadibna qaala aljihaadu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisoo lagu dagaalamo muttafaqun calayhi wa can abi darin radia allahu canhu qaala qultu waxaan iri yaa rasuula allah ayu lcamali afdal camalkee u fadli badan qaala aliimaanu billaahi ilaahay oo la rumeeyo iyo waljihaadu fii sabiilihi jidkiisa oo lagu jihaado muttafaqun calayhi wa can anas radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi lagadwatun ka lahaadoo fii sabiili ilaahay jidkiisa lagu qadwoodoo lagu deento aw rawxa ama garab socod iyo caraawid ayaa khayrun min addunya adduunka ka khayr badan iyo wamaa fiiha waxa korkiisa saaran muttafaqun calayhi waxaa gudihiisa ahaadayba intaasaa ka khayr badan wa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu qaal ata rajul ninbaa waxaa u yimid rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yiri ayu nnaasi afdal dadka yaa u fadli badan qaala wuxuu yidhi nebiga mu'minun mu'min alla rumeeyey yujaahidu dagaalamaya binafsihi nafsadiisii wamaalihi maalkiisa wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa qaala wuxuu yiri famaman kadibna yaa ku xiga qaala mu'minun mu'min baa ku xiga oo fii shacbin meel gol ah jooga oo min shicaari dalooyinkaa ka mid ah keymaha iyo meelaha buuraha ah waddada galkooda iyo meelaha ru'min jooga yacbudu allaaha alla ku caabudayo oo wayadacu nnaasa dadka kala tegay min sharihi shartiisa shartiisa ayuu dadka ka fogeeyey muttafaqun calayh wa can sahl ibni sacad ana rasuul allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu ribaatun xirxirnaasho yowman maalin oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu xidhnaado waa heegangal ayaa khayran ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunka iyo waxa korkeeda ahaaday wa mawdicu sawti axadikum axadkiin karbaashkiisa meel la mid ah oo min aljannati jannada ah ayaa khayran ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunka iyo waxa dul saaran waa rawxatu rawaxad iyo galab socod oo yaruuxuha uu u rawaxo uu u galab socdo alcabdu addoonka fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayaa khayrun ka khayr badan waalrawxatu ruuxuha alcabdu fii sabiili illaahi tacaala aw alghadwatu ama dheelmasho iyo ka lahaad ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa wamaa calayha adduunka iyo waxaa korkeeda ahaaday mutafaqun calayhi wa can salmaan radi allaahu canhu qaal samictu rasuul allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya ribaaqu xirxirneeshayow min maalin iyo walaylatin habeen ayaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin bil soonkiisii wa qiyaamihi istaagiisa wa in maata hadduu dhinto fiihi jidkaa allow ku dhinto ama ribaadka jaraa waa loo socodsiinayaa calayhi korkiisa camaluhu camalkiisa alladii camalkaasoo kaana uu ahaan jira yacmalu mid camal qabtaa ee adduunka intuu joogay wuxuu camal qaban jirana waa loo socodsiinayaa wa ujriya calayhi waxaa loo socodsiinayaa dushiisa risquhu risqigiisa huwa amina alfattaana fitnayn waxaa laga aamin yeelaa ama waxaa laga badbaadinayaa fitnadana waa laga badbaadinayaa macnaha fitnada qabriga suuragal ah waxaa laga badbaadiyaa alfataan alfataan ayaa laga badbaadinayaa waa fitnada qabriga acaadana allaahu minhu iyo su-aasha labada malag intaba ilaahay wuu ka badbaadinayaa wa can fadaalati bni cubayd radia allaahu canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi kullu kullu mayitin mid kasta yukhtamu calaa camalihi camalkiisa waa la khatimaa yukhtamu waxaa la khatimaa calaa camalihi ila almuraabita muraabidka ku xiran fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa maahan fainahu yamnii lahu camaluhu yamnii lahu camaluhu waa loo badinayaa asaga camalkiisa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo wayu'minu waxaa laga aamin yeelaa min fitnati alqabri qabriga fidnadiisa rawaahu abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiixoo fidnada qabrigana waa laga badbaadiyaa ilaa wuu ka korinayaa can cuhmaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii ilaa sal alla calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya ribaatun xirxirnaasho yowmin maalin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu xirnaado ayaa khayrun ka khayr badan min alfi yowmin kun maalmood oo fii maa siwaahu wixii ka soo haray ah oo min almanaasili manaasilaha iyo meelaha la dega ah rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi tadamana allaahu ilaah wuxuu u damaanay u kafaalay ama u ballanqaaday liman kharaja fii sabiilihi qofka jidkiisa ku baxa laa yukhrijhu uusan u baxaynin ilaa jihaadun fii sabiili jihaad uu jidkayga ku jihaadaya maahana iyo wa iimaanun bii rumayn iyo wa tasdiiqun birusuli rusushayda uu rumaysan yahay fahuwa daamin waxaa ballan iyo bannaan calaya korkayga ku ah an udkhilahu ljannata inaan jannada geliyo ow urjicahu ama inaan ku soo celiyo ilaa mansilihi gurigiisii alladii kharaja minhu uu ka baxay bimaa maala wixii uu gaaray asagoo wata oo min ajrin ajir ah aw khaniimatin ama khaniimo ah waladii macbuudkii baan ku dhaartay buu yiri nebiga nafsu muxammadin nebi muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee maa min kalmin dhaawac ma jiro yuqlamu lagu dhaawaco fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ilaa jaa'a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ka hay-atihi qaabkeedii hanaankeedii ayadoo ah yowma kulima maalintii la dhaawacay yowmigu midabkiisu lownu dami waa dhiigga midabkiisa waa riixuhu caraftiisana waa riixul miski waa miskiga caraftiisa waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee lowlaa an ashuqa cala almuslimiin haddaysan muslimiinta korkooda dhib ku ahaan lahayn maa qacadtu ma fariisteen khilaafa sariyatin sariyo iyo ciidan gadaashooda taksuu duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa abadan weligay walaakin laa ajidu laakiin ma helayi buu dhahay nebiga saacatan waasictiniin iyo deeq oo fa axmilahum aan ku qaado oon ku xambaaro walaa yajiduuna ayaguna heli maayaan sacatan deeq wayashuqu marka ay dhib noqoto calayhim korkooda an yatakhalafuu cani inay aniga iga maraan waaladii macbuudkii nafsu muxamadin nebi muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye lawadibtu waxaan jeclaystay buu dhahay nebiga an aqsuwa inaan duulo fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa oo fa uqtala lay dilo uma aqsuu haddana aan duulo fa uqtala lay dilo uma aqsuwa aan duulo oo fa uqtal rawaahu muslim warawiya albukhaariyu bacdahu bukhaarina qeyb ka mid ah ayuu wariyey alkalb aljarxu dhaawaca markaa la yidhaahdaa wa canhu waa saxaabigii hore wa abu hurayre qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa min makluumin dhaabac ma jiro yuklami lagu dhaawaco fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ilaa jaa'a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa kalmuhu dhaawaciisuna yadnayu dhiigahayo allawnu lawnu damin waalriixu riixu miskin midabkuna waa midabka dhiiga uduguna waa uduga miskiga muttafaqun calayh wa can mucaad radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayh wasalama qaala wuxuu yihi man qaatala fii sabiili illaahi qofkii ilaahay jidkiisa ku dagaalamo oo min rajulin muslimin min muslim ah ah fuwaaqa naaqatin xiskin halaad wax la mid ah ama wax la eg wajabad lahu ljanna janna markaa u waajibtay waman jurixa qofkii la dhaawaco jurxan dhaabac fii sabiili illaahi aw nakiba ama la asiibo nakbatan asiibid fa inahaa tajii'u way imaanaysaa yowma alqiyaama ka akhsari ma kaanad intay ahayd aydoo ka weyn lownaha midabkeedu azacfaraanu wazacfaraan zacfaraan wa riixuhaa carafteedana miski waa sidii miski oo kale rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan can abi hurayra qaal mara rajul ninbaa soo maray oo min asxaabi rasuuliillaahi rasuulka asxaabtiisa ka mid ah bishicbin buu soo maray gol oo fiihi ay ku sugan tahay cuunnatun ilo oo min maa-in biyo ah ilo biyo ah ayay leedahay waa il oo biyo ah cadbatun oo macaan fa ucjibathu way cajib gelisoo wuu la dhacay fa qaala wuxuu is low ictasaltu nnaasa haddaad dadka ka soo dheeraan lahayd oo fa aqamtu aan ku nagaado fii haada shicr goshaan walam afcal mana samaynaya xata ista'dina rasuul allah ilaa aan rasuulka fasax ka soo qaato sala allahu calayh wasalam fadakara dalika arrintii buu u sheegay rasuulkii allah sal allahu calayh wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa tafcal ha samayni fa muqaama axadikum axadkii nagaashihiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidhkiisa uu ku nagaado ayaa afdalu ka fadli badan min salaatihi salaadiisa oo fii beytihi gurigiisa uu ku tukado sabciina caaman toddobaatan sane allaa tuxibuuna miyaadan jecleen an yakfir allaahu lakum inuu ilaahay idin dembi dhaafo oo wayudkhilukum ljannata jannada uu idin geliyo uqzuu duula uqzuu ayuu yidhi macnaha duula fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waman qaatala qofkii u dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay dartii iyo jidkii fuwaaqa naaqatin macnaha xiskin halaad wajabad lahu ljannatu janna markaa waajib u ahee janna markaa u waajibaysa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan alfuwaaqu maa bayna alxalibatayni waa labada lisitaan inta u dhaxaysa macnaa hasha marka la liso waxoogaabaa la sugaa midigta lagu sii daayaa way soo goglataa haddana inta u dhaxaysa labada lisitaan ayaa loola jeedaa wa canhu qaal qiila yaa rasuula allahi rasuulkii allow baa la yidhi maa yacdilu ljihaad jihaad maxaa u dhigma fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa qaala wuxuu dhaa laa tastatiicuunahu ma awoodi kartaan faacaaduu calayhi maratayni aw halaaa bay ku celiyeen kullu daalika mar kastana yaquul wuxuu oranhayay laa tastatiicuunahu ma kari kartaan humma intaa kadib qaala wuxuu yidhi eh, mathalu lmujaahidi mujaahidka fii sabiili illaahi tusaalihiisa ka mahali saa'imi alqaa'imi waa saa'im istaagnaa alqaaniti akhrinayay oo ku ateecsanaa ilaahay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa qaanid waa mutiic aayaadka alle oo laa yaftur aan daalaynin min salaatin walaa siyaam aan ka moogayn xataa yarjica almujaahidu ilaa uu mujaahidku uga ka soo laabta fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa muttafaqu calayhi wahada lafdu muslim wafii riwaaya albukhaariy ana rajula ninbaa qaala yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow dullanii itusi calaa camalin camal oo yacdilu u dhigma aljihaada qaala wuxuu dhahay laa ajidhu ma heli kari uma kadib qaala wuxuu dhahay nebiga hal tastatiicu ma kari kartaa idaa kharaja hadduu baxo almujaahidu mujaahidka an tadkula inaad gasho masjidaka masaajidkaaga oo fataquumu aada istaagto walaa taftur aadan moogin wa tasuumu aad soonto walaa tuftir aadan afurin faqaala wuxuu dhaha waman yastatiicu daalika yaa arintaa awoodi kara yaa kari kara arrintaa wa canhu ana rasuula allahi qaal min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda tan u khayr badan lahum ayga rajulun waa nin mumsika hantay oo qabtay biciwaani farasihi faraskiisa liijaankiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa yatiiru asagoo ku duulaya calaa matnihi dhabarkiisa kullamaa mar kasta oo samica uu maqlo haycatan qaylo ow fasacakan ama argagax waa cod dagaaleede daara ku degdegay oo ku duulay calaa matnihi faraska dhabarkiisa yabtaqii asagoo raadinahaya alqatla dilka aw ilmowta ama geerida madaanahu meesha uu u malaynayo in laga helaayo aw rajulun ama nin oo fii hunaymatin ari waxoogaa ari haysta aw shacafatin ama kayn oo fii haadihi shacaf jooga aw batnin amase waadi oo fii batni waadin waadi ama tog calooshiisa oo min haadihi awdiyati tobawaadiyaalkaa ka mid ah yuqiimu asalaata salaada ku oogaaya wa yu'ti asakaata sakada gudanahaya wayacbudu rabbahu rabbigii ku caabudaya meesha xataa ya'tiyahu alyaqiinu ilaa geeri u timaado laysa kuma jira min annaasi dadka xaggooda ilaa fii khayrin khayr buu ku sugan yahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu ana rasuula allahi qaala ina fi ljannati jannada mi'ata darajatin boqol darajo ayay ka kooban tahay acaddaha allaahu ilaa wuxuu u diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili illaahi kuwa ku dagaalamaya ilaahay jidkiisa maa bayna adarajatayn labada darajo inta u dhaxaysana kamaa bayna alsamaa'i waalardi waa cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa rawaahu lbukhaariyu wacan abi saciidin qudriyi ana rasuula allahi qaala man radiya billaahi rabban qofkii ilaahay rabbinimo uga raali noqda wabilislaami bilislaami diinan diinkana diin islaamka uga raalli noqda wa bimuxammadin rasuula nebi muxamedna rasuulnimo wajabad lahu ljanna janna u waajibtay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam facajiba laha wuu la cajabay oo la yaabay abuu saciid faqaala aacidhaa calaya yaa rasuul allah iigu soo celi buu dhahay rasuulkii ilaahay faacadahaa calayh waa ugu celiyey rasuulka uma qaala wuxuu waukhraa ku kalama yarfacu allaahu biha alcabdu ilaa wuxuu kor ugu qaadaa addoonka mi'ata darajatin darajo boqol ah fi ljanna maa bayna kul darajatayn laba darajadood inta u dhaxaysana kamaa bayna alsamaa'i waalardi waa samaawaadkii arlada ah inta u dhaxaysa qaala wamaa hiya yaa rasuula allahi taana maxay tahay buudhaa rasuulkii allah qaala rasuulkuna wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi aljihaadu fii sabiili illaahi rawaahu muslim waa jihaad ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo wacan can abi bakrin wa can abi bakri bni abi muusa alashcari qaala samictu abi caabbahay baan maqlay wahwa asagoo bixadrati alcaduw cadowa xadradiisa iyo goobjoogiisa ah yaquulu qoranaya qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina abwaaba aljannati jannada albaabaheeda taxta dilaali asuyuufi seefaha hoosaskooda hoostooday markaa ahaatay faqaama rajul nin baa istaagay rafa alhay-a ah, habeenkiisa uu kala daadaadsan yahay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muusa a anta samicta rasuula allah ma adigaa rasuulkii alla ka maqlay yaquulu haada asagoo sidaa dhahaya qaala wuxuu dhahay nacam haa farajaca ilaa asxaabihi ninkii asxaabtiisii saaxiibadii buu u laabtay faqaala wuxuu yidhi aqra'u calaykum asalaam salaam baan idinku dul akhrinayaa ka bacdi kasara wuxuu jebiyey jifna sayfihi seeftiisii galkeeda fa alqaahu wuu tuuray uma mashaa wuu socday bisayfihi seeftiisa ila alcadawi cadowga xaggiisa fadaraba bihi wuu ku garaacay xataa qutila ilaa la dilay rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi cabsin cabdiraxmaan ibnu jabrin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa aqbarat ma booroobaan qadamaa cabdin addoon labadiisa dandood fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuma booroobaan oo fatamasahu ay taabato annaaru naar rawaahu lbukhaariy bukhaari ayaa markaa xadiidkaa wariyey wa can abii hurayra qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi laa yaliju naar naarta ma gala rajulu nin bakaa ooyey min khashyati illaahi cabsan ilaahay dartii la ooyey xataa yacuuda alaban ilaa caamuhu ay ku laabtaan fi darci cambagooda meeshihii ay ka soo baxeen iyo naasihii laga lisay ilaa ay dib ugu laabtaan in ilaahay dartii u oysay walajtamicu calaa cabdin addoonna laysuguma daro habaarun boor oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisay lugihiisu ku gaaraan iyo wa dukhaani jahanama jahanama fiikeeda rawaahu tirmidiyun waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan ibni cabaasin radi اllah canهuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi rasuulkii allaan maqlaya uu asagoo dhahaya caynaani laba indhood laa tamasuhuma naaru naartuma taabato caynun ilbaqad oysay min khashyati اllaahi ilaahay cabsidiisa la oysay iyo wacaynun il baatad barisay taxrusu ay bawaardiyeynaysa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu wa can abi zayd bin khaalid ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri qaala wuxuu yidhi man jahaza qofkii qalqaaliyo ghaasiyan ku duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa faqad ghasaa asagana wuu duulay waman khalafa qofkii u gadaal mara khaasiya qof duulay fii ahlihi ehelkiisa biqayrin kayrna faqad qasaa asagana wuu duulay muttafaqun calayhi asagana markaa wuu duulay wa can abi umaamata qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yiri afdal asadaqaati sadaqooyin waxaa u fadli badan dillu fustaatin waxaa u fadli badan dillu fastaatid fastaat oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waa khaymad hooskeeda ama guri shacar ka samaysan ayaa fastaad la yidhaahdaa iyo wa maniixatu qaadimin khaadim maniixadiisa fii sabiili illaahi maniixada macnaha waa hibeyn iyo bixin khaadim oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ah aw taruuqatu faxlin fii sabiili illaahi waa hal awr ah hal awrqaad ah ayaa faxliga la yidhaahdaa aw taruuqatu faxlin waa hal awr qaad ah oo jidka ilaahay lagu bixiyo rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan wa anasin radia allaahu canhu can nafatan wiil dhallinyaro ah oo min aslama reer aslam u dhashay qaala yiri yaa rasuul allah rasuulkii allow inii anigu uriidu alghaswa duulaan baan doonayaa inaan ku raaco walayse mici micigiigana ma aha oo ma haysta maa atajahazu bihi waxaan ku qalqaaloowan ku diyaargaroobo qaala rasuulku wuxuu baa i'ti fulaanan hebel u tag fa innahu kaana qad tajahaza wuu diyaargaroobay famarida wuu xanuunsaday faataahu wuu u yimid ama waa u tegay faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi rasuulkii ilaahay yuqri'uka asalaam salaam buu kugu aqrinayaa wuu ku soo salaamay macnaha wayaquul wuxuuna ku leeyahay actinii isii aniga alladii kii tajahasta bihi aad qalqaalsatood ku diyaargarowday faqaala ninkii wuxuu yihi yaa fulaanatu heblaayi waa naagtiisii actiihi sii alladii kuntu kii aan ahaa tajahastu bihi mid qalqaasaday walaa taxbisii ha ka xabisanin oo ha ka reebanin canhu xaggiisa shay-an shay fa fawallaah ilaahay baan ku dhaartee laa taxbisii minhu shay-an shay kama reebatid oo fa yubaaraka laki fiihi laguu barakeeyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi saciid alqudri radi allaahu canhu ana rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam bacata ilaa bani laxyaan reer bilixyaan buu diray faqaala wuxuu yidhi liyanbacid ha baxo min kulli rajulayni laba nin kasta oo eh, idinka idinka mida axaduhumaa ah midkood waal baynahumaa ajurkana baynkooduu ahaaday oo waa u dhaxeeyaay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariye wa fii riwaaya lahu liyakhruj ha baxa min kulli rajulayni laba nin kasta rajulu nin tuma kadib qaala wuxuu kuri nebiga lilqaacidi kii haray fadhiistay ayukum khalafa alkhaarija mid kastoo uga gabaal mara kii baxay fii ahlihi iyo wamaalihi bikhayrin si khayr ah kaana lahu milu nisfi ajri alkhaarij kii baxay ajarkiisa nuskiisuu markaa leeyahay wa can ilbara radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ata nabi nebiga waxaa u yimid rajulu nin ninkaasoo muqanacun bilxadiidi dab hugandu ayaa u yimid muqanac markaa ah isku daboolay koofi bireed faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow uqaatilu ma dagaalamaa ow uslim mise waan islaamaa qaala rasuulku wuxuu dhahay aslim islaam uma kadibna qaatil dagaala uma qaatala wuu dagaalamay markuu islaamay faqutila waa la dilay faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi can camila qaliila wax yar buu camal qabtay camila waa camal qabtay qaliilan waxyar wa ujira waa la abaalmariyo waa la ajir siiyey kafiiran wax badan muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariyi wacan anas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa axad axad ma jiro yadkhulu ljannata jannada gelaya yuxibu jecel an yarjica ila addunya in adduunka loo soo celiyo walahu maa cala alardi min shayin walahu asagay u sugnaatay maa wixii cala al ardi arlada korkii ahaaday oo min ah oo shay ah ila ashahiid shahiidka mooyaane yatamanaa wuxuu tamaminayaa an yarjica inuu soo laabto ila addunyaa adduunka oo fa yuqtal la dila haddana cashra maraatin toban jeer limaa yaraa wixii uu arkay darteed oo min alkaraamati karaamada ah wa fii riwaaya limaa yaraa oo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda uu arkay darteed muttafaqun calayhi wa can cabdullaahi bni camr bni caas radi allaahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga yukfiru waa loo dhaafaa yukfir allaahu ilaahay wuu u dhaafaa subxaana wa tacaala lishahiid yakfir allaahu ama yukfar allaahu ilaahay wuu u dhaafaa lishahiid shahiidka kulla dembin dembi kasta ila dayn daynta maahane daynta loo qaafi maayo rawaahu muslim wafii riwaaya lahu alqatlu fii sabiili illaahi yukafiru waxaa loo dhaafaa kulla shayin wax walba ila dayn daynta maahane wacan abi qadaada ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaama wuu istaagay fiihim dhexdooda fadakara wuxuu u sheegay ana aljihaada fii sabiili illaahi iyo waliimaanu biاllah afdal acmaal inay yihiin faqaama rajul nin baa istaagay faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ara'ayta waxaad iiga warantaa in qutiltu haddii la ii dilo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa atukafiru ma lay dhaafayaa canii xaggeyga atukafaru canii qataayaaya gafafkeyga faqaala lahu rasuulku wuxuu dhahay nacam ha in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illaahi wa anta saabir adigoo sabrahaya oo muxtasibun ajir xisaabsanaya muqbilan qaabilan hayru mudbir aan dib jeedinaynin uma kadib qaala rasuulku wuxuu dhahay kayfa qulta see tiri qaala wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu haddii laygu dilo ka waran fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa atukaffaru canii qataayaaya gafafkayga ma lay afinaya oo ma layga asturaya faqaala rasuulu ullaahi wuxuu dhahay nacam haa wa anta saabir adoo saabir ah muxtasibun ajir xisaabsanaya muqbilun qaabilan hayru mudbir aan ahayn ku dibjeediyey ila dayna daynta ma ahane daynta laguu dhaafi maayo fa ina jibriila calayhi assalaam ayaa qaala lidaalika saas ii yiri hadda rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey nabiga jibriil baa ii yimid oo arintaa markaa ii sheegay buu yidhi rawaahu muslim wa can jaabir qaala qaala rajulun baa yidhi ayna ana xagee ahaana ana yaa rasuula allah in qutiltu haddii lay dilo qaala fi ljanna buu dhahay nebiga fa alqaa tamaraatin dhowr xabbo oo timid ah ayuu tuuray kunna fii yadihi gacantiisa ku sugnayd uma qaatal wuu diriray xataa qutila ilaa la dilay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can anas radia allahu canhu qaala wuxuu yihi intalaqa rasuulu ullah rasuulkii allaa baxay wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa xataa sabaquu ilaa ay kaga dhaqeen ay kaga hormareen almushrikiina mushrikiintii ilaa badarin ceelkii badar wajaaءa almushrikuuna mushrikiintiibaa timid faqaala rasuulu اllahi wuxuu yidhi laa yaqdumanna axadu minkum yuusan u horgelin una hormarin axad adinka idinka mid ah ilaa shay-in shay xaggii xataa akuuna ana duunahu ilaan aniga sukadiisa ahaabanu imaado fadana almushrikuuna mushrikiintii baa soo dhowaatay faqaala rasuulu ullaahi wuxuu yidhi quumuu istaaga buu ku dhahay saxaabadiisii ilaa jannatin janno carduhaa balarkeeda alsamaawaatu waalardu ay la eg tahay qaala wuxuu yidhi yaquulu cumayr binu xumaam ninka lagu magacaabo alansaariy ayaa wuxuu yihi yaa rasuul allah jannatun carduha asamaawaatu waalardu ma jannadaa ballarkeeda samaawaatkii arlada la eg qaala nacama qaala bakhin bakhin yaab waaye yaab waaye buu yidhi bakhin bakhin waa kelimo tacajub ah faqaala rasuulku wuxuu dhahay maa yaxmiluka calaa qawlika bakhin bakin maxaa kugu xambaaray bak bak maxaa u tiri qaala wuxuu dhahay laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ma laa wallaahi yaa rasuul allah ilaa rajaa ilaa raja aan rajaynahayo an aquuna min ahliha inaan ehelkeeda ka mid noqdo maahan qaala wuxuu yihi nabiga fa inaka min ahliha ehelkeedaad adigu tahay fa akhraja tamaraati timiraduu soo saaray ama dhowr xaboo timir ah oo min qarnihi kiishkiisii ku jirtay fajacala jacala wuxuu gudagalay yakulu minhunna inuu ka cunayo uma kadib qaala wuxuu la in ana xayaytu haddii aan sii noolaado xataa aakula ilaa aan cuno tamaraati haadihi timirayaashan kuwan ah inahaa la xayaatun tawiila waa nolol dheer faramaa wuu tuuray bimaa kaana macahu wixii micigiisa ahaa oo min atamri timir ah uma qaatalahum wuu dagaalgalay xataa qutila ilaa la dilay rawaa muslim ba xadiidkaa wariyey muslim ayaa xadiidkaa wariyey alqarna bifatxi alqaafi walraa huwa jucbatun nishaabi waa kiishka nishaabka lagu shubto falaaraha iyo gamuuna lagu shubto taasaa markaa la yidhaahdaa wacanhu qaal jaa'a naasun dad baa waxay u yimideen ila alnebiy nabiga sala allahu calayhi wasalam can bixi bay dhaheen oo nala dir macanaa micigeena rijaala rag yucallimuuna alqur'aana qur'aankana baraa iyo wasunnata sunnada oo qur-aankii xadiistana bara nagu dar fabacata ilayhim wuxuu ku daray rasuulka sabciina rajulan toddobaatan nin oo min al reer ansaareed ah yuqaalu lahum alquraa nimankii xufaadaa la oran jiray fiihim raggaa waxaa ku jiray buu yidhi ayuu yidhi anas waayee khaalii xaraamu abtigaybaa ku jiray xaraam lagu magacaabo yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhrin jireen dadkan u akhrin jireen wayatadaarasuuna bileyli habeenkiina way isku dhagaysan jireen yatacallamuuna dadkay barahayeen wa kaanuu binnahaari maalintiina waxay ahaayeen yajii'uuna kuwa keena bilmaa'i biyay keenahayeen fayadaacuunahu waxay digahayeen fi lmasjidi masaajidka say dadka ugu waysqaataan wayaxtaqibuuna qoryay soo guri jireen fayabiicuunahu way geli jireen wayashtaruuna bihi atacaam cuntay ugu soo geli jireen liahli sufaa nimanka masaakiintaee reer sufaa ilal fuqaraa'i dan yartaa fabacatahum innabiy nebiga wuu ku daray dadkii facaraduu lahum way u soo banbaxeen faqataluuhum wayna laayeen qabla an yabluquu lmakaana intaysan meeshii ay rabeen aysan gaarinba faqaaluu toddobaatankiinin ee la dilo waxay dhaheen allaahuma ilaahay balliq gaarsii cannaa xaggeena nebiyana nebigeenna naga gaarsii amaa annagu qad laqiinaaka inaan kula kulannay faradiinaa canka aan kaa raalli noqonay wa radiyta cannaa adiguna xaggeenaad ka raalli noqotay wa ataa rajul nin baa yimid xaraaman abtigay xaraam waa khaala anas anas abtigii waayuu gabaal uga yimid min khalfihi fatacanahu wuxuu ku duray birumxin waran xataa anfadow law ka dulbixiyey faqaala xaraamun wuxuu fustu waan liibaanay warabbi lkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yiri asoo dadka u sheegahaya ina ikhwaanakum walaalihim qad qutiluu waa la dilay wainahum ayuu qaaluu waxay dhaheen allaahuma ilaahayow balliq canna naga gaarsii nebiyanaa nebigeenna annaa qad laqiinaaka inaan kula kulannay faradiinaa canka aan kaa raalli noqonay waradiita cannaa adigana aad naga raalli noqotay taa markaa naga gaarsii bay dhaheen muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim wa canhu waa anase qaala wuxuu yidhi qaaba camdi abtigii adeerkaybaa maqnaaday anas ibnu nadar ahaa radia allaahu canhu wuu maqnaaday can qitaali badarin dagaalkii badar buu ka maqnaa faqaala wuxuu dhahay yaa rasuul allah rasuulkii allow cibtu waxaan ka maqnaa can awali qitaali dagaalkii u horeeyey qaatalta almushrikiina mushrikiinta aad la dagaal gashay laymillaaha haddii ilaahay ashhadanii igoodjoogsiin lahaa qitaala almushrikiin mushrikiintii aad la dagaalantay dagaalkooda layarayanna allaha alla wuu tusi lahaa dadka maa asnac waxaan sameeyo falamaa goortii kaana la gaaray yowmu uxud dagaalkii uxud inkashafa almuslimuuna muslimiintii way feegneeno waa laga adkaaday faqaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow inii anigu actabi waxaan kaaga cudur daaranayaa ilayka xaggaaga mimaa sanaca haaulaa kuwa waxay samaynayaan yacnii asxaabahu buu ula jeedaa waa cararkii carareen waabara'u ilayka waxaan kaaga beri noqonayaa mima sadaca haaulaa'i kuwan waxay samaynayaan yacni almushrikiin oo dilka nebiga ay rabaan inay dilaan ah uma kabacdi taqadama wuu hormaray faistaqbalhu waxaa korimi sacad ibnu mucaad faqaala wuxuu dhaha yaa sacad ibnu mucaadow aljannata jannada wa rabbi nadr nadar rabbigiibaan ku dhaartay inii anigu ajidu waan helayaa riixaha udugeeda min duuni uxudin buurta xusukadeeda qaala sacad wuxuu yidhi fama stadactu yaa rasuula allahi maa sanaca fama staطactu ma awoodi kari ama yaa awoodi kar rasuulkii alla wuxuu sameeyey qaala anas wuxuu yidhi fawajadnaa waan helnay fiihi adeerkay bidcan waamaaniina darbatan dhowr iyo siddeetan dhufasho oo bisayfi lagu dhuftay aw acnatan aw dacnatun ama duritaan birumxin waran lagu duray aw ramya ama ramyo aw acnatan duritaan birumxin aw ramyatan bisahmi ama loob lagu soo tuuray wawajadnaahu waxaan helnay qad qutila asagoo la dilay wamathala bihi ay bedeleen oo ay googooyeen almushrikuuna mushrikiintii famaa carafahu ma aqoonsanin axadun axad ilaa ukhtuhu walaashii maahan bibanaanihi xibnihiisa ku aqoonsatay calaamaad xibnihiisa lahaabay taqiimay tiibay ku fahamtay qaala anas wuxuu yiri anas ibni maaliga kunnaa waxaanu ahay nuraa kuwa u arka ow nadunnu ama u maleeya anna haadihi al aayadan nasalad inay kusoo degtay fiihi asagii wa fii ashbaahihi dadka lamid ah min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mid ah rijaalu rag sadaquu ka run sheegay maa caahadu allaha waxay alla kula ballameen calayhi korkiisa faminhum waxaa ka mid ah man qadaa naxbahu mid gutay ujeedadiisa ilaa aakhiriha muttafaqun calayhi waqad sabaqa wuxuu noogu soo hormaray xadiidkan fii baabi almujaahadati baabkii dadaalka markaanu maraynay ayaan markaa ku soo aragnay markii aan meeshaa markaa maraynay wabillahi towfiiq allahu subxaanahu wa